xoolahooda mulaqan si mulaqahoo bilaa shuruuda mar walba uguma waajibayso qofkii biy isagu si gaara u leh biyaha uu leeyahay dee biyo barked ugu jiray noqon karaa kuwo taangi ugu jiray noqon karaa kuwa haan ugu jiray noqon karaan kuwa ceel uu isagu qotay oo uu leeyahay ugu jiray noqon karaan kuwo il ilaahay dhulkiisii uun ka soo fatihiyey ka soo dareeray bay noqon karaan biyaha isagaa leh haddaba biyaha uu gaarka u leeyahay la odhan maayo bilaa shuruud ayay waajib kuugu tahay xoolihii dadka kale lahaayeen inaad ku waraabiso waclam waxaad ogaataa ana almaaa biyihii almukhtasa bishaksin qof si gaara u lahaa laa yajibu waajib kuma aha badluhu inuu markaa bixiyo biyaha uu siiyo limaashiyati hayrihi dad kale xoolahooda oo bilaash uu ku waraabiyo mutlaqan si bilaa shuruud ah waajib uguma aha wainamaa ugu waajibtaa badlulmaai bixinta biyuhu bialaaati sharaa'ia saddex shuruudo hadii la helo saddex shuruudo haddii la helo ayay qofka ku waajibtaa xoolaha dadka kale inuu bilaash ku waraabiyo oo biyihiisa uu isagu leeyahay ee isaga u gaarka ah inuu ka waraabiyo oo bilaashuu ku waraabiyaa saddex goor saddex shardi markii la helo ayuunbay waajib tahay marka qofka laftiisiina waa ayay waajib ku noqonaysaa inuu bilaash ku siiyo biyihii axaduhaa shardiga koobaad an yafdula waa in biyuhu uu dheeraad ka yahay ay ka yihiin an xaajatihi isaga baahidiisii ay saaxibilmaai xaajati saaxibilmaai qofkan biyaha leh baahidiisii waa inay dheeraad biyuhu ka yihiin fain lam yafdul haddaanay dheeraad ka ahayn badaa binafsihi dee naftiisuu ku horreysiinaya ku bilaabaya iyo xoolihiisii oo waraabsanaya iyo beertiisii ay markaa daruuriga ugu ahay marka isagii markaa dheeraad ka noqoto ayaa waajibnimadu ay imanaysaa shardigii koowaad waa ka fain lam yafdul haddaanay dheeraad ka noqon badaa binafsihi naftiisu horreysiin oo walaa yajibu ku waajibi mayso badluhu ligayrihi inuu cid kale biyihii siiyaa ku waajibi mayso hadduu isagii u baahan yahay wahaani shardiga labaad an yaxtaaja ilayhi waa inuu biyahan ugu baahan yahay hayruhu dadkan kale ciddan kale waa inay u baahan tahay imaa linafsihi ama qofku laf ahaantiisa qofkan kale biyaha la siinaya inuu nafsadiisii ugu baahan yahay isagii inuu markaas cabo uu u baahan yahay aw libahiimatihi ama xoolihiisii noolaa arigiisii geeriisi loodiisii dameerihiisii fardihiisii ay u baahan yihiin haada kani weliba shardigani idaa kaana hunaaka ama marka waxa weyaan waajibidda ay ku waajibaysaa idaa kaana hunaaka waa markay meeshaa jirto uu jiro kala-un caws tarcaahu lmaashiyatu xoolahani ay markaa daaqayaan oo ay cunayaan walaa yumkinu oonay suuragalna ahayn racyuhu inay xoolahani halkan daaqaan oo ay ka faa'iidaystaan cawskani ilaa bisaqyi lmaai inay de waraabkiina helayaan mooyaane oo biyihiina ay cabbaan mooyaan walaa yajibu calayhi qofka kuma waajibto badlulmaai biyaha inuu u bixiyo u fidiyo lisarci hayrihi qof kale saraciisii iyo beertiisii in bilaash ku waraabi la yidhaahdaa qofkii xaq looguma laho waajib kuma aha inuu bilaash ku waraabiya walaa lishajarihi iyo geedihii qof kale uu lahaa inuu waraabiyo ku waajibi mayso marka biyahaad si gaara u leedahay qof kale beertiisa inaad waraabisa marnaba kuguma waajibto ood bilaash ku siisa marna kugu waajibi mayso isaga nafsadiisii haddii uu u baahan yahay dee waad waraabinaysa haddii labada shardiye kale la waajib bay kugu noqonaysa xoolihiisiina iyagana inaad waraabisood bilaash biyihii ku siisaa labada shardiee kale haddii la helo kana la helo oo xoolihii ay u baahan yihiinoo meeshana caws uu jiro caws ay daaqayaan oo dee markii ay daaqaanna ay waraab u baahanayaan waraabintiina de adigii markaa biyahaagii biyo ay kaga maarmaan aanay haysanin markaasay kugu waajibaysa laakiin meel aan cawsba ku oolin ama cawskii adigu daad si gaar u leedahay caws dadka u furani aanu meeshan ku oolo xoolahan ay daaqayaan in lagu soo waraab doonto lagu soo arooriyo xoolaha oo haddana lagu yiraahdo bilaash ku waraabi taas iyadu sax ma ah ilaan haddii kale meel walba way isaga imanaya e waxa xoolaha inaad waraabiso ay kugu waajibaysaa waa xoolihii ku ag daaqayay xoolihii aagan ceelkaagu ku yaalla daaqayay ee biyo kaloo biyahaagii ay kaga maarmaanna aan haysan kuwaasaa lagu leeyahay waxaa kugu waajiba inaad bilaash ku waraabiso wixii laakiin meelo fogfog ka yimid ee aan caw soo doonanin biyahaaga uun soo doontay kuwaasi xaq kuguma laha haadaa idaa kaana hunaaka waa marka meeshaa uu jiro kale un caws tarcaahu lmaashiyatu ay daaqayso markaa eh, xooluhu ay daaqayaan walaa yumkin oonay suuragalna ahayn raacyuhu inay markaa cawskan ay ka faa'idaystaan oo ay daaqaan ilaa bisaqiil maay inaad adiguna biyihii ku deeqdo mooyaan dee cawskii markay xayawaankii daaqayaan dee biyihiina way u baahan yihiin markaa biyihii haddaanad adigu siinayn dadkii waxay noqonaysaa inay meeshan ka tagaan oo aan cawskan la daaqin ba layskaga fogaado meel biyana laga helayo la raadsado walaa yajibu calayhi qofka waajib kuma aha badlulmaai biyaha inuu u bixiyo lisarci hayrihi qof kale beertiisi iyo dalagiisii inuu waraabiyo uu bilaash ku siiyo waajibkuma aha walaa lishajarihi geedihiisa inuu waraabiyaana waajibkuma aha waaaliu shardiga saddexaad an yakuuna almaau waa in biyahani ay ku sugan yihiin fii maqarihi halkii aymaarata degaanka ku ahaayeen maqarku waa meesha degaanka lagu yahy marka waxay ujeedaan halkii biyuhu ay ka soo burqanayeen meeshay ka soo baxayeen waa inay ku sugan yihiin wa huwa maqarka aynu sheegayno iyo mimaa yustakhlafu isagoo ah wixii marka waa huwa biyahani dhe mimaa yustakhlafu iyagoo biyahani ah wixii markaa isdaba soconayay iyaga dabadood kuwo kale ay imanayeen fii bi'rin meel markaa ceel ah ku jiray aw caynin ama il biyahani waa inay yihiin biyo markii iyaga la qaato biyo kale ay soo daba marayaan wahuwa mimaa yustakhlafu iyadoo biyahani ay yihiin kuwo lasoo daba marayo wey istikhlaafka waa ish qofkii la daba maro ama shaygii lasoo daba maro mid kale lasoo daba maro marka markii biyihii la qaato waa in biyo kale ay soo daba marayaanoo dee biyihii ay markaa meesha ka soo burqanayaan weeye oo meesha ama ay ceel tahay ama ay il markaa de biyihii ka socdaan ay tahay faidaa ukhida haada alma marka haddii aanay sidaa ahayn oo barkadii oo kale dee barkadii ama daad unbaa gala ama adigaa dhaamiyey iyadu markaa biyo soo baxayo oo ma laha markaa barkadii marnaba kugu waajibi maysa inaad bilaash cid ku waraabisa kuwii tanaga kuugu jiray waa saasoo kale kuwii foosta kuugu jiray ama booyad kuugu jirayna waa saasoo kale e, biyaha ay waajibka noqoto in la bixiyaa waa biyaha istabamaraya ee kolba waxa weyaan qayb cusubi ay soo baxayso faidaa ukhida haada almaau haddii biyahan la qaato fii inaain weel lagu qaato ama berkadba lagu shubto lam yajib badluhu inaad cid siisaa ama aad xoolo ka waraabisaa kugu waajib noqon mayso cala saxiix sida saxiixa marka inaad bixisaa waajib kuguma waxaa loo jeedaa yani inaad bilaash ku bixiso ama inaad maaragtay waxawa lacag ku bixisaa way kugu waajibi kartaa dee haddii dadkii ay haraad loo dhimanayo waxaa kugu waajiba wixii adiga kaa dheeraad ah inaad markaa siiso laakiin maxaad ka qaadanaysaa dee lacagtii waxaad leedahay de iibsada yaydaan baktiine biyaha iga iibsada inaad tidhaahdo sharcigu kuuma diidayo kol hadday iibsan karayaan qofkii haraad u baktiyayey waad ku odhan karaysa kol hadii biyihii biyo adigu si gaara ah u qaadatay ay yihiin biyihii ceelka aanay ahayn inaad tiraahdo waryaanad dhimanine biyaha iga iibso waa caadi isna waa inuu kaa iibsado hadduu lacag haystan lacagtii u haysta kaaga iibsado haddaanu lacag haysanna waa inuu dayn kaaga iibsado waajib baanay kugu tahay inaad ka iibsaa oo iibkanaa waajib kugu noqonaya si qofkani uu u badbaado laakiin bilaash ku sii lagu odhan maayo wuxuu yihi faida uqida hada lmaau biyahan haddii haddaba la qaato fii inaain weel ama barked lagu shubto lam yajib badluhu in la bixiyaa waajibi mayso cala saxiixi sida saxiixa waxayu wajaba markii haddaba uu waajibo albadlu lilmaai biyaha in la bixiyaa markay waajibto marka badliga waajib ku sheegay waa kii bilaashka ahaa inaad biyihii bilaash ku bixisaa markay waajibto waa goorma waa marka saddexdii shardi dee la helo falmuraadu bihi waxaa loo jeedaa bixinta bihiid waa badligaas bixinta la sheegaya waxa weeye tamkiinu lmaashiyati inaad u ogolaatood u sii dayso xoolihii min xuduuriha albira inay markaa imaadaan ceelkii in lam yatadarar waa haddaanay dhibi ka soo gaadhayn saaxibulmaa'i qofkan biyaha lihi fii zarcihi isaga markaa zaraciisii aanu u dhibaatoonaynoo zaraciisii aanay xoolahan iyo xayawaankani aanay dhibaato gaadhsiinayn aw maashiyatii ama isaga maashiyadiisii xoolihiisii aanay dhibi soo gaadhaynin waa inuu ceelkii u soo daayo oo ceelkii ay yimaadaan oy ka cabbaan fa in tadarara hadduu ku dhibaatoonayo biwuruudihaa soo aroorka xoolahani ay ku soo aroorayaan oo ceelkii dul imanayaan municat minhu dee waa loo diidaya waa laga horjoogsanayaayo wuxuu odhanayaa xoolaha iga soo gelinina ceelka eh wastaqaa lahaa waxaa u dhaaminaya alrucaatu kuwii xoolaha jiray rucaadii ari jirtii iyo wixii la midka ahaa ayaa u dhaaminaya oo halkoodaasaa loogu geynayaa ceelkii lagu soo dayn maayo haddii dhibaato ay ka imanayso laakiin haddaanay dhibaata ka imanaynin waxaa markaa ku waajib noqonaya inuu u daayo dadkii u ogolaado inay xoolihii ceelkii intay dul keensadaan ay halkaa ku waraabsadaan wastaqaa laha rucaatu markan dhibaatada laga baqo dadkii rucaadda ahaa ee xoolaha jirayey ayaa u dhaaminaya kamaa uga dhaaminaya dacaalkii isagoo ceelkii markaa ka dhaansada buu odhanaya kamaa qaalahu lmaawardiyu sida imaamkii maawardi uu yidhi magaciisu muxuu ahaa ya cali bnu xabiib abulxasan almaawardi raximah llahu tacala oo dhintay afar boqol iyo konton kitaabkiisa magacii alxaawi laba kitaaboo muhim u leeyahay kitaabka xaawiga iyo kitaab kaloo alakaam asulaaniya la yhahdo alakaam asulaaniya hadalkanna kitaabkaasuu ku yidhi alakaam sulaaniya waxayu wajaba albadlu haddii haddaba ay waajibto albadlu lilmaai biyihii in la bixiyaa markay waajibto imtanaca waxaa mamnuuc noqonaya ahdu bedel ka qaadato calayhi biyahaasi cala saxiixi inaad tiraahdo waxisiiya anigana maxaad dhaafsanaysaa biyaha biyaha qaata laakiin anigana cawska wax iga siiy ama xoolaha wax iga siiy ama lacag keena inaad tiraahdo xaaraan marka inaad biyihii bixisaa ay waajib noqoto saddexdaa shardi markii la helo inaad lacag qaadataa xaaraan bay noqonaysaa faslun fii axkaami alwaqfi halkana waxaynu ka gelaynaa waqfiga iyo axkaamtiisi wa huwa waqfigu luqatan xagga af carabiga alxabsu waa xidhid iyo joojin xabsi shaygi la marka waqfi waa waqafa oo mutacadi oo mafcuul qaadanaya waqafa waa uu joojiyey wey waqfi markaa waa joojin ama xabsi xabisaad qofkii shayga in la xidho wa sharcan sharci ahaan waqfigu waxa weeye xabsu maalin waa in xoolo la xidho la hakiyo mucayanin xoolahaasoo cayiman qaabilin linaqli kuwaas maalkaasoo aqbalaya in lahaanshihiisa cid kale lagu wareejin karo yumkinu kaasoo ay bannaan tahay alintifaacu bihi in la manaaficsado maca baqaa'i caynihi iyadoo cayntiisii baaqi noqonaysa وqطع التصرف فيiه intani waa iska tafsiir xabsigii buu fasiraya waqaطcu التصaرuفi فيihi iyo in markaa laga jaro ku tasarufkii lagu tasarufi lahaa calىa an yusrafa iyadoo la shardiyayo in loo bixiyo lagu lagu lagu bixiyo manaaficdiisa fii jihati khayri wax khayr ah taqaruban ilى اllahi taعaalى iyadoo ilaahay loogu dhowaanayo xabsumaan xoolo in la xabiso in la xabiso maxaa loogala jeedaa dee xoolahani lahaanshahoodu wuu warwareegi jiray kolba qof baa yeelan jiray kolba qof baa qaadan jiray marka markii la xabisay macnaheedu waxa weeye lahaanshihii xoolahan ama shaygani maalka ahaa lahaanshihiisii baa ma warwareegayo wey markii meeshaa tirada masjid baan ka dhigay macnaheedu waxa weeye cid yeel yeelan kartaoo milkigoodisa uu sii geli karo dambe ma jiro waad ka hakisay in waxaan lahaanshihiisu uu guurguuro saasaa markaa xabsi loo leeyay markaa qacu tasarufka agga dambe ku xabsigii unbuu fasiraya in tasarufkii shayga lagu tasarufi lahaa laga joojiyo maalkaasi waa inuu mucayan yahay mucayan maxaa ku baxaya wixii aan mucayan inaad insha allahu toban boos baan halkaa ku leeyahay mid kamida waa waqfi waa waad sheegi mid kamida unbaa tii mid kamida isaga waxaa niyooday inuu waqfi yahay waxba waqfigaasi ma asixin marka intaa tiri kadib hadaad dhimato wixiiba waa la qaybsanaya waa la iska wada dhaxlaya mid la leeyahay waa waqfioo eh, ma jirayo mar haddaanu mucayan ahayn oon la cayimin waqfigu ma asaxayo waa inaad cayado tirada kaasaa markaa waqfi qaabilin linaqli buu ina yidhi waa waxaan uu yahay wax sidiisaba ay bannaanayd eh, naqliga la sheega waa naqlulmilki lahaanshihiisa in la guurguuriyo yani kolba qof markaa lagu wareejin karo waxay markaa meesha ku saarayaan umulwalad adoontii la odhanayay may banaanayn in qof kale lagu wareejiyo markaa maalkii aan lagu ogolan qof kale ku wareejiso kaasi isagu ma galo isaguna waqfi ma galo waa umulwaladkaa iyo wey yumkinu lintifaacu bihi maca baqaa'i caynihi maalka aad waqfaysaa waa inuu yahay wax la manaaficsanayo isagoo isagii baaqi ahaanay laakiin haddii markii la manaaficsado uu baaba'ayo de kaasi markaa waqfi ma gelaysa raashinkii oo kale waqfi ma gelayo waa in cayntii ay baaqi tahay waa in calaa an yusrafa fii jihati khayrin waxani wax markaa khayr ah waa in markaa lagu bixiyo oo yani macsiyadiiba halkaana la diidan yahay sida inoo iman doonta taqaruban ila اllahi tacaala iyadoo markaa ilaahayna loogu dhowaanayo wey wa sharطulwaaqifi qofka haddaba waqfi la baxaya waqfiya iyo shardi waxa u ah sixatu cibaaratihi weedhiisu inay weer markaa wax ka soo qaad loo ansaxa ay tahay dadka qaarkood baan weedhowda iyo hadalkoodu aanu wax ka soo qaad lahayn qofkii waa laa hadalkiisu wax ka soo qaad mar ilmihii yaraa isaga laftiisa cibaaradiisu markii wixii maal iyo ku tacaluqa ay tahay saxiix maaha wax ka soo qaad male marka waa inuu saxiixul cibaara yahay qof markaa caaqil oo waa inuu yahay wa ahliyatu tabarruc waxa intaa u dheer waa inuu waliba ahal u yahay oo sharcigu u ogol yahay inuu wax sadaqaysto qof sadaqa loo ogol yahay waa inuu yahay laakiin kii sadaqada loo ogolayn sida kii laga xayiray ee la yidhi kuma tasarufi kartid ama qofkii xoolaha agoonta gacanta ku hayay ee la yidhi agoonkanuu ilaali laakiin ma sadaqaysan kartid kuwaas iyagu waqfina kama bixin karaan waxyaalihii masaajidka lagu weydiye waxaa ka mid ahayd islaan asaasiqday oo xoololeh bay dadkeedii waxay doonayaan inay waxoogaa waqafa u bixiyaan ilaa ay ka dhimanayso lama taaban karayo waqfina masaajidna waxba lagaga dari maayo masaakiinna waxba laga siin maayo markay dhimatee xoolihii idinku ay yeelataan xoolihii wareegaan soo maa warasadii ku wareegayaan markaasaad waxaad odhanaysaan intaa aynu haddaba waqfi uga dhigno oon sadaqad ahaan ugu bixinno laakiin intay nooshahay lama taaban karo ahliyatu tabarucu baa shardi qofkan inuu yahay qof loo ogol yahay inuu maalkan sadaqad ka bixiyo qofkii kale ma taaban karo walwaqfu jaa'izun bialaaati sharaa'ia waqfigii wuxuu ku bannaan yahay markii saddex shardi la helo wa fii bacdi nusakh kitaabkan nuskhdiisa qaar waxaa ku qoran buu yidhi walwaqfu jaa'izun walahu alaaatu shuruuطi waqfigu waa jaais jaais waxaa loola jeedaa yani wuu fulaya wuu ansaxaya walahu alaaatu shuruud saddex shardina wuu leeyahay an yakuuna almawquufu waxaad waqfaysaa waa inuu yahay mimaa yuntafacu bihi wixii la manaaficsanayey maca baqaa'i caynihi iyadoo cayntiisuna ay baaqi noqonayso wayakuuna alintifaacu iyadoo uu noqonayana markaa intifaaca iyo maaratay manfacadiisu mubaaxan mid sharcigu ogol yahay maqsuudan wax markaa bani aadamku daneeyana ay tahay falaa yasixu ma asaxayo waqfu aalati lahwi kamankii iyo wixii lagu tumanayey la garaacanayey waqfintiisu intood kaman soo iibisay baa tiri waa waqfi maxaa lagu samaynaya ilaahay baa lagu caasiyayaa wey markaa dee wax ilahay lagu caasiyaya waxba kaasi waqfi kuu noqon maayo wey aaladii waqfi ma gasho arkaaba inuu jejebiyaa sharcigu ogolya alla waxbana aan laga weydiinin hadduu si farsamaysanoo dee maaragtay kala daadiyo alla wax laga weydiinayaa ma jirto falaa yasixu ma ansaxayo waqfu aalati lahwi aaladii lahwiga in markaa waqfi looga bixiyaa ansixi mayso dee manfacadii baan mubaaxba ahayn walaa waqfu daraahima lacag in la waqfiyo liziinati qurux loogu talagalo xogaagan wey quruxba lacag qurux badan weeyaan baa tidhi in markaa masaajidada iyo lagu qurxiyo oo lagu dhadhajiyo wax noocaas baan u waqfay waxba taasina ma noqonayso iyaduna wax tar maqsuuda baan ahayn wax dani ka muuqataanay ahayn lacagta dee in wax lagu iibsado ayaa ujeedadeeda maqsuudkeedu uu yahay in markaa qurux laga dhigtaa maqsuud ma aha walaa yushtarau nafcu bihi xaalan markau leenahay waxaani waa inuu waxtar leeyahay shardi ma aha annafcu bihi in lagu intifaacayo oo nafcigii laga helayo xaalan isla hadda isla hadda waxaani inuu waxtar leeyahay shardi maaha fayasixu waxaa ansaxaya haddaba waqfu cabdin addoon in la waqfo wajaxshin iyo dameeri sagiirayn yar waaya waqf cabdin sagiir yani addoon yar oo hadda hadduu doono de iminku dhashay ilmo yaroo imika dhashay oo addoon baad waxaad tiri waan waqfay waxaanan u waqfay inuu masaajidada u khidmeeyo ka shaqeeyo nadaafadooda iyo hawlahooda ma iminku masaajid kani waa maantu dhashay ma masjid muu kani xaadhaya maya laakiin waxaa inagu filan in la rajaynayo inuu weynaado oo uu hadhow toole markaa hawshaa qabto ama dameer yar jaxshigu waa dhasha dameerka inagu maxaynu odhandahnaa qayl ah, qayl yar oo imika dhashay haddaad tiraahdo waan waqfay oo maxaad u waqaftay in masaakiintu ay ku dhaansato baan u waqfay baa tiri dee kan maxaa la dhaansanay imikuma dhashaye maye waxaan inuu weynaado oo lagu intifaaco waa aadigu ansaxaya ama aladii laa tabqaa caynuhu wixii laakiin cayntiisi iyo daatadiisii aanay sii jiraynin ee marka la manaaficsado baaba'aya ka madcuumin sida wixii la cunayey oo kale wa rayxaanin iyo ubixii dee maaragtay udgoonaaye waxoogaa la yar urursanayey rayxaanku waa nooc ka mida de innaga ub lakin rayxaan malaf somaliga inay hahdaan geed yaroo waxaa weeyaanoo ilaa intaasoo kale gaadha laama yaroo dhaadheerle udgoonya marka geedkaa udgoon rayxaanka geedkaa udgoon ubax maahe waabada caleentiisa iska udgoon rayaanku waa geedka laftiisa rayxaan la yidhaah oo markaa waa caleentiisi wiiisana udgoonoo la ursadaa laakiin de intuu jirayaa waa intaa yaru de yahay baad maarata ur ahaan u qaadanaysa kuwaas de wax iska baaba falaa yasixu waqfuhu waxaas waqfi ma galaan waqfi ma galaan waxyaalahaas baaba wathaani shardiga labaad an yakuuna alwaqfu waa in waqafku uu yahay calaa aslin mawjuudin mid loo waqfayo asal jira wa farcin iyo farac kasii farcamayo oo laa yanqaicu aan go-aynin fakharaja waxaa halkaa ku baxay alwaqfu inaad wax ku waqfido calaa man sayuuladu cid dhalan doonta lilwaaqifi qofkan waqfiga la baxaya wuxuu yidhi halkan waxaan u waqfay caruurta aan dhali doono caruurba ma laha laakiin wuui caruurtaan markaa waqfigii de waan waqfay baa tihi waxaynu doonaynaa imikaba inaynu manfacadiisi waaan waxtarkiisii aynu ciddii loo waqfay ujeedino aynu markaa waa weyaan eh, ku bixino de ma jirto markaa waqfigii meel alla meel markaa loo lagu bixiyaba ma helayo markaa ansaxayo waqfigaas ciddaad ku waqfaysaa waa inay markaa jirto iyadii waa inay jirto waa in markaa ciddii kasii dambaysana ay tahay cid aan markaa dhammaanayn fakharaja waxaa baxay buui alwaqfu calaa man sayuuladu in wax lagu wafiyo qofkii wax ku waqfiyo calaa man sayuuladu lilwaaqifi cidda isaga u dhalan doonta uma cala lfuqaraai marka wuxuu yidhi caruurtaan ii dhalan doontaan ku waqfay iyaga dabadoodna fuqaradaan u waqfay buu yidhi marka iminka kaasi dee fuqaradu ma dhammaanayaan iyagu wax dhammaanaya maaha laakiin ciddii ka soo horraysay oo baan hadda jirin waqfigaasi markaa mu ansixin wayusamaa kan waa haadaa waxaa lagu magacaabaa munqaica alawal kii xagga hore ka go'naa oo ciddii iminka waqfiga lagu bilaabi lahaa baan jirin marka xaggii horuu ka go'an yahay kaasi markaa ma ansaxo fain lam yaqul haddaanu odhanin uma alfuqaraau uma alfuqaraai yani cala alfuqaraai fuqaradan iyaga dabadoodna ku waqfay mu odhan wuxuu waxaan u waqfay cidda ii dhalan doonta bes marka dee cidda kuu dhalan doonta horta iminka ma jirto hadday jirtana way dhamaan doontaa waxa weyaan de mar unbay wada dhiman doonaan kolkay wada dhintaan yaa ka dambeeyabaa meeshii imanaysa ciddii ka dambaysay maad sheegin kaana munqaica alawali walaakhiri kaasi wuxuu noqonayaa mid xaggii horena ka go-an xaggii ka go-an xaggii ka go-an yo carruurti jirto xaggii dambena uu ka go-an yo xataa la helo dee markay dhammaadaan ciddii kasii dambeynaysay maad sheegin marka maxaa doonaya qofkii wax waqfayey inaad ku waqfido horta imika wax jira haddana aad sii sheegto siduu usii soconayo waqfigan dadka qaarkood waxay odhanayaanu waxaan u caruurta agoonta ah caruurtan agoontii way dhammaan doonaan boqol sannadood ba hadda ilaahay cumriga u dheereeyo boqol sannadood kadib waa dhammaanaya waqfigana inuu weligii jiraa la doonaya marka waa inaad sheegtid dadka waxaan yaa ka dambaynay ama maalanoo kale waxaad tihi jaamicad heblaayo ayaan waqfi uga dhigay ha lagu maaragtay jaamicad heblaayo markaa waxa wey ardada qur ku barto jaamacaddani waxaa laga yaabaa muddo kadib inay iska baaba'do maxaa ka dambaynaya marka munqaicu aakhir yaanu kaa noqonin waqfin wa qowluhu laa yanqaicu hadalka uu sheekhu yidhi wa farcin laa yanqaicu farac aan dhammaanayn waa in xaggii dambe laga sheego ixtiraazun wuxuu markaa iska ilaalinayaa can ilwaqfi lmunqaici alaakhir waqafkii xagga dambe ka go'naa ee dhammaanayey ciddan lagu waqfay ay dhammaanaysay ka qowlii sida inuu yidhaahdo waqaftu haadaa calaa zaydin uma naslihi waxaan waxaan u waqfay ninkaa tafirtiisu inay go-aan baa dhici karaysa dhammaadaan markaa waa munqaicu laakhir walam yazid calaa dalika inta haddii aan waxba ku darin oonu ciddii iyaga ka dambaynaysay sheegin waa munqaicu laakhir wa fiihi ariiqaani asxaabtu madhabku culamada madhabku laba qaabbay isugu khilaafeen axaduhumaa ariiqa labada ariiq midkood waxa weeye annahu baailun inaanu ansaxaynin ka munqaici alawal oo uu la mid yahay kii munqaicul awalkaa cidda ay dhalan doontaan ku waqfay kii yidhioo kale uun inay la mid tahay kan yidhi ninkaa iyo caruurtiisaan ku waqfayna inuu kaasuu la mid isaguna aanu ansaxaynin ayaa markaa culammada madhabka qaarkood ay yidhaahdeen wa huwa aladii mashaa calayhi lmusanifu sheekha abuushujaacna sidaasuu ku socday oo inaanu ansaxaynin ayuu ku socdayoo kol haddii ag ciddan ciddii ka dambaysay aan la garanaynin waqfigaasi inaanu ansixin ayuu ku socday buui laakin araajix sida laakiin culimmadu ay rajaxaan asixatu waa inay ansaxayso markaad tiraahdo sayid ama cumar baan u waqfay alaabta qof quraalaad sheegtayba waqfigu wuu ansaxayaa cumar markuu dhinto xaggee la geynayaa waa isku sii khilaafeen haddana culammadu madhabku waxa weeye qofkii waqfigan bixiyey qaraabadiisa ugu dhow ee baahan baa ayaa lagu wareejinayaa ba yidhahd dadkiisii qaraabadiisa ahaa ee ugu dhowaa cidda markaa baahan ee ka midka ah ayaa lagu wareejinaya iyagaa manfacadii waxa weeyaan qaadanaya inta ay markaa qaraabadiisii cid baahani ay jirto iyagaa lagu wadaya wahaaliu shardiga saddexaad anlaa yakuuna alwaqfu waqfigani waa inaanu ahayn fii maxduurin wax macsiya oo maarata xaaraana mid markaa lagu waqfay bidaa'in mushaalatin waa da'dii kor loo qaaday mushaala bay hahdaan da'dan dhibicdale ayay carabtu adaac mushaala yidhaahdaan maxaa markaa mushaala u yidhaahdeen waxay yidhahdaan yani waata dee daa la odhanayo laakiin dee daadii tii kale lafteeduba waa iska sidaase mushaala unbay haddana yidhahdaan markaa yani waxa wey marfuuca mid markaa kor loo qaaday marka dada mushaala waa dadii dhibicda lahayd wey taa dhibicda leh ayaa maxduur yani maaha daad maaha haddii jir waxay isku qaldaan carabtaa isku qalada malaha soomaalidu waba daadka iyo daaday isku qaldaan oo iyaga agga dhawaa way isku dhowyihiin deetana inta badan marar fara badan waxaa dhacda kii daadka ahaa inay da u qoraan ama kii daad ahaa ay daad u qoraan saasuu markaa sheekhu uu leeyay bidaain mushaala yani da ka dhigo daad ha ka dhigi ay muxaramin wixii xaaraan ah in wax lagu waqfa asixi mayso falaa yasixu lwaqfu waxaan asaxayn inuu qofkii wax u waqfo calaa cimaarati kaniisatin in kaniisad markaa dayactirkeeda kaniisadaasoo tacabudi loogu talagalay marka cibaado kaniisadii cibaadada ama yahuudda ay ku cibaadsan ama kiristaanku inuu dayactirkeeda wax u waqfo uu yidhaahdo maarata gurigeygan waxaan u waqfay kaniisadaa dayactirkeeda hala kireeyo de wixii ka soo baxa kaniisadaa lagu dayactiro ma ansaxayso waa kaniisadii lagu cibaadaysay lakin haddii kaniisadu ay iska tahay tude si kale looga faa'iidaysto oo ama martidaba la dejiyo iska bannaan waxaa iyagu ay maaragtay dhisteen in maaragtay si kale looga faaidy waba iska waba dumin mayno si kalea looga faaideysana gurigii martidaaba laga dhigaya marka haddii saasoo kale ay noqoto ood markaa tiraa de gurigaa kaniisaddaa gurigii martida laga dhigay baan u waqfayay ha lagu dayactiro mushkilad markaa ma yeelanayso taasoo kale waa la ogolya laakiin kaniisadii ay ku cibaadeysanayeen cibaadada u dhisteene cibaadadoodii baailka ahayd ay ku wadayeen inaad taa tiraado dayactirkeedaan u waqfay iyaa la diiday wa afhama wuxuu ina fahansiiyey kalaamulmusanifi sheekha hadalkiisu annahu laa yushtarau inaanay shari ahayn fi lwaqfi markii aad wax waqfayso uhuuru qasdi qurbati qurbadiiyo cibaadada ujeedadeedu inay markaa kor noqotoy muuqato wax cibaadadu ay ka muuqato waxaana inuu noqdaa inaanay khasab ahayn bal intifaau macsiyati waxaa shardigu yahay uun meeshaa dembi inaanu ku jiroona macsiyo ahayn marka waxani wax cibaadnimo cibaadanimadu ay ka muuqato inuu yahay oo masjid madrasad qur-aanka lagu baranayo iyo inuu waqfigu noqdaa khasab maaha waxaad u waqfi kartaa meel lagu baranayo culumtii maadiga sayniska meel lagu baranayo meel xisaabta lagu baranayo waqfi ka dhigi kartaa dhakhtar oo kale ka dhigi kartaa soo garan weysi inay markaa meeshan cibaado iyo taacanimadu iyo qurbadu ay ka muuqato khasab maaha ee inaanay meeshani macsiyo iyo dembi ahayn ayuunbaa shardiya sawaaun waxaa isku mida wujida filwaqfi waqafkii ha laga helo duhuuru qasdi lqurbati qurbadii iyo aacad ibaad cibaadadii iyo ilaah ugu dhowaanshihii qasadka laga le looga qastayaa inuu mid muuqda yahay kalwaqfi cala alfuqaraa'i sida markaa kii loo waqfay fuqarada aw laa ama ha noqdo mid aanu ka muuqaninba taqarubka iyo ugu dhowaanshaha ilahay loogu dhowaanaya kalwaqfi cala alahniyaa sida dadkii akniyada ahaa inaad waqaf u samayso oo kale aad tidhaahdo tujaarta ayaan waqafkan u sameeyo qolkani qol ay markaa iskaga shiraanoo ama ay maaragtay iskaga marka manaaficsadaan ha noqdo haddaad tidhaahdo waa iska ansaxayaa baa meeshii cibaada kama muuqato oo aaciya ugu dhawaanshiya ilahay kama muuqdo lakin hadda meeshii macsiyo ahayn dee way iska bannaantay wayushtarau fi lwaqfi waqfigii waxaa loo shardiyayaa anlaa yakuuna inaanu mudaysnayn ka waqaftu hada sanatan sida inaad tidhaahdo sanad baan waqfay sanad baan waqfay haddaad tidhaahdo ma ansaxayo waayo sanadkii markuu dhammaado kadib maxaa haddana dhacay inuu soo wareego wixii milki ku soo wareegay noqonaysa marka ma ansaxayo waa sababtay u diidanaayeen qoladii munqaticul aakhirka diidanayd munqaticul aakhirka qoladii diidanayd waxay leeyihiin wixii muaqat wax mudaysan buu eegay marka tirada cumar baan u waqfay dee cumar intuu nool yahay way xadidan tahay markaa waqfigii inaad xadido tiri inta waqfi yahay oo kaley noqonaysaa saasay u diidanayeen wa anlaa yakuuna mucallaqa waxa kale oo shardi a inaanu mid calliqan ahayn oo shardi ku xidhan iman doona ka qowlihii inuu yidhaahdo idaa jaaa ra'su shahri bishu markay bilato faqad waqaftu kada ayaan waxaa waqfay rabadaan laga bilaabo ba waa waqaf baa dee rabadaan lamaba gaadhin waa mucallaq baa la yidhahdaayo waxbuu ku xidhan yahay aan hadda jirin marka isaguna ma ansaxayo waa mucallaqo munqaicul awalkiibuu isaguna uu la xukun yahay munqaicul awalkiio dee isaguna markaa ma ansaxayo wa huwa ay lwaqfu waqfigu calaa maa sharada alwaaqifu sidii qofkii waqfay wixii uu shuruuda u dhigtay ayuunbaa lagu socon fiihi yani waqfiga wixii uu shuruud u sameeyey ayaa lagu dhaqi min taqdiimin sida in la soo horeysiyo shuruudaas oo ah maalan horeysiin libacdi lmawquufi calayhim dadka waxaan loo waqfay qaarkood in la soo horeysiiya ka waqaftu haadaa sida inuu yidhahdo waxaan waan waqfay calaa awlaadii caruurtaydaan u waqfay al awraci minhum kooda ugu xalaal miirasho badan ayaan u waqfay dee markaa ugu xalaal miirad badan baa lasoo qabanaya laleeyahay adigaa waqfigani ku intifaacay isagii markuu dhinto haddana la odhanaya intooda kale kee ugu roon haddana kaasaa markaa ugu soo dhawaanay haddana marka dambe haddana laodhanaya waxa weeya inta haddana soo hadhay keebaa ugu roon saasay ku soconaysa eh, mada dabcan wuxuu ujeedaa uma cala lfuqaraaidiina wuu daba dhigayaa waa haddayn haddaynu sida sheeka ku socon ama haddii kale dee sida muctamadka raajixa maba go-ayse inagii qofka haddana qaraabadiisii ugu dhow ayuunbaa lagu soo noqonaya ya awr hadii lagu yidhi ka ugu xalaal miirad badan hadday xataa wada liitaanka ugu roon buu noqonaya ilan awrac macnaheedu ma <laughs> hadday xataa wada liitaan dee midunbaa ugu roonaanaya soo ma kaasunbaa awrac noqonaya aw taakhiirin buu yidhi ama dibdhigid ka waqaftu haadaa waxaan waan waqfay calaa awlaadi caruurteedaan u waqfay faydan qaraduu markay iyagu dabar go-aan oy dhammaadaan facalaa awlaadihim wixii iyagu ay dhaleen haddana ha lagu sii xijisiiyo wahaakadaa sidaha loo sii wado markuu yidhaahdo de inta safkii hore qof ka nool yahay safka dambe ma soo gelayaan safkaa hore markay dhammaadaan ayaa loo gudbayaa safkii labaad haddana safkii labaad markuu dhammaado qofna aanu ka harin ayaa safkii saddexaad loo gudbaya saasay ku soconaysa wa taswiyatin ka waqaftu haadaa sida inuu ina waxaan u waqfay calaa awlaadii ubadkayga ama caruurtayda bisawiyati iyadoo la simayo ayuu yidhi bayna dukuurihim wa inaasihim labkooda iyo dhidigooda iyadoo la simayaan u waqfay hadduu yidhaahdo dee inankiiyo inantii isku insiman insleeg ayuunbaa la siin kolkii meeshii la kireeyo kiradii soo baxday si siman ayuunbaa loogu qaybin caruurtii wa tafdiilin in la kala badiyo hadduu shardisto iyadana sidii baa lagu wadi libacdi alawlaadi caruurtii in markaa loo badiyo laga fadilo calaa bacdin barkii kale hadduu sidaa sameeyo iyadana sidii unbaa la yeeli ka waqaftu haadaa sida inuu yidhahdo waxa waxaan u waqfay calaa awlaadi ubadkayga iyo caruurtayda lidakari milu xadi lunsayeyni iyadoo inanku uu yeelanayo laba gabdhood intay qaataan hadduu sidaa yidhaahdo de inamadii markaa waa loo badino waa loo labanlaabay ama cagsigaa buu yidhi made wuxuu yidhi habluhu inta laba wiil qaataan ha la siiyo iyadana sidiibaa markaa oo shardigiisii waa lagu dhamay faslu fi axkaami اlhiba halkana waxaynu ka gelaynaa axkaamtii ay lahayd hibada hibaynta shay la hibaynayo ee qof markaa la siinayo waa siinti wahiya luqatan buu yidhi afcalabi ahaan hibadu ma'khuudatun waa mid laga soo qaatay min hubuubi اriixi hubuub waa dhabashadii dabaysha hubuub ويجوز waxa kala banaan buu yiri anta kuuna inay tahay mid laga soo ishtiqaaqay min habba min nawi hurdadii buu ka kacay ida istayqada markuu tooso فكأن فاعلها وحمد مدبول فاعل كي هبدو استيقظ إنه برارو للإحسان يسمفل هبة قفكي صرف النكتة وحو قرانا إياه إنه يدى مستر كي وهبتها وهب يهب هبته wadaado markaa fuqahaa unbaa lagu arkay iyagoo le hubuuburiix baa laga keena hubuuburiixna ficilkeedii muxuu noqonayaa habba hibada ficilkeedii waa maxay waa wahaba hubuubkanna dee waaba habba marka wax isku ficilo isku shaqaaba ma ahaba marka intani insaxa maahe hibadu waa masdarkii wahabo weeyaan hubuuburiix iyo habba min nawmihiina shaqo kuma laha wadaad markaa saaxibu tanwiih la kitaab tanwiih la yidhaahdo leh ayuunbaa intan san u sheegay culamo ka dambeysayna way kasii naqliyeen hibadu waa masderka wahbowi wahiya fi sharci sharci ahaan hibadu tamliikun waa milkisiin munajazun yani waxa weeyaan markaa la fulinayo mulaqun oo la ilaaqayo oo aan yani mudaysnayn fii caynin kaasoo markaa milkisiintaasoo كتعلق شيء ذاته حال الحياة يدو مركا بحينا ايو قفكا لسين ايو مركا نو اسو آه، انتو نول هي قفكا بخينيا يعني وقتها نلوش نلوش يدو انت نلوش اللي جيرو لا مركا وريجيريا وي لاهانشيس بلا عوض يدو وخبا لا دافسنين ولو من الاعلى ولو للاعلى وي او من تري بمعنى اللاموي ولو للاعلى عند لسينيا cid markaa kaa saraysaba hadday doonto ha noqote sheekhu xoogaa tacriifaadku isku yar hawlaa tacriifaadkuna waxa laga yaabaa ardayda aan weli haddaa dee axkaamtii asaasiyaadka ah u baahan inaanay munaasibba u noqonin calaa kulli xaal hibadu waa in qofkii shaygii loo gacangeliyo loo la milkisiiyo waana inay munajas tahayoo mucallaq mucallaqiibaa meesha lagu diidan yahay wixii shardi ku xidhnaa wixii shardi ku xidhnaabaa dee la diidayo iyadana aan la ogolayn hadday saasi dhacda mar rabadaan markay timaado waxaa waan ku siiyey ma ansaxayso hibadaasi mid ansaxday ma noqonayso waa inuu mulaq yahay oo aanu mudaysinayn oo aanu lahayn bil baan ku siiyey ama sanad baan ku siiyey si mulaa waa in qofka loogu wareejiyo intuu qofku nool yahay waa inuu wixii uu ku siiyo lakin haduu irado markaan dhinto kadib baan ku siiyey markaan dhinto kadib hebel ha la siiyo dee dardaaran bay noqonaysaa waxaasi hibe ma noqonayso bilaa ciwad waa inay toon qofkii waxba la dhaafsanaynin wixii dii kale de iibbay noqonaysa walow min alaclaada wuxuu la jeedaa mararka qaarkood baa de qofku markuu qof dan ka leeyahay inuu hadiyad yar iyo wax u soo qaado maalan madaxweyne ad la kulmaysaa baa lagu yiri markaasaad hadiyad yar iyo waxbaad soo qaadaysaa ood keenaysa dee waad og tahay ninkan inaan hadiyadaadan waxba uga baahnayn laakiin adigana da ikraam baa doonaysaa iyo inuu adiga laftaada wax fiican uu markaa ku siiyo soo ma marka hadiyadaasi maadaama oo looga dan leeyahay in wax la helo oonay bilaash ahayn ma hadiyad iyo hibay noqonaysaa mise hibadii way ka baxaysaa deo meeshii ciwad baa yaalla waxay leeyi mar haddaanad afka waxba ka sheeganin eed intana waa hadiyadaan soo qaaday un aad tidhi inay hadiyadda iyo hibadaa un tahay baa lagu xambaarayaayo aanay markaa ahayn wax isweydaarsi aanay ahayn baa lagu qaaday marka walow lilaclaa inuu yaraabay ahayde fuqahada agtooda wahaba min kada bay yidhahdaan wahaba kada min kada oo ciddii la siiyey ayay xarafka min ku jiraan waana arrin markaa dee xaggii luqada aan ku fiicnayn luqada laan baa lagu jira fahablii min ladunka waliya iyo wahabna lidaawuuda sulaymaan iyo wixii la midka ahaa marka wahaba lahu marka walow lil aclaa inuu yidhahdaa fakharaja bilmunajasi bilmunajas waxaa ku baxay alwasiyatu dardaarankii dardaaranku waa mucallaq dee markaan dhinto waxaa waan ku siiyey ama waaa hebel baale markaan dhinto way calian tahay laakiin dardaaranku tadbu ku bixi doontaa inuu yidhahdo ahad mucallaqii baa baxay ama dardaaran ha noqda ama wax kale ha noqday wa bilmulaqi markii mulaq uu yidhina altamliiku lmuaqat milkisiintii mudaysnayd ayaa baxday oo de taas iyaduna ma ansaxayso inaad tirahdo gurigan bil baan ku siiyey waxba siintaasi kama jiraan wa kharaja bilcayni markuu yidhi cayn wey inay tahay waxaan la bixinaya waxaa baxday hibatulmanaafici manfaco shayga markaa manfacadiisa in qofka la siiyo taas maalan oo kale inaad tiraahdo dee laxdaydani maalan caanaheeda waan kuu ibaaxeeyey iska manaaficso ama guriga deganaanshihiisii waan ku siiyey waxay noqonaysaa nooc markaa caariyo oo kalea bay noqonaysaa ma noqonayso hibo de gurigii aad bixisay ma noqonayso ama ad xoolaha ahaa bixisay wa kharaja bixaali lxayaati nolosha dhexdeeda marka la leeyahay waxa baxaya alwasiyatu dardaarankii de qofkii wax marka dhimato kadib baad wixii ku wareejinaysaa oo siinaysa hebel baa waxa iskala markaan dhinto wala tasixul hibatu hibadu ma saxdo illa bi ijab wa qabul ijab ya qabul la helan mooyaane lafdan marka iyadu afka laga hadlay waxa waan ku siiyay iyo waayahay laga duqantu kugu soo fidiyo ku yar gacan galiyo oo aad iska qaadato waxaa maad yeelan baa lagu leeya iska ilaali iska hubi waxaa tirahdaa ma qaataa miyaad isiisay markuu haa ku yidhahdaad markaa yeelanaysa laakiin waxaa laga soo reebaya baa sadaqadii sadaqadii iyo hadiyadda iyagu khasab ma aha baa la yidhi in afka lagaga hadlo waayo hadiyaddii inaad soo qaaday ood qofkan meel uga keentay tay baa ku filan sadaqadiina dee qofkii miskiinka ahaa ee baahnaa inaad ugu riday ayaa iyadana ku filan lakiin wixii asxaabtu ay isa siinaysay hadiyad meel looga keenay aan ahayn waa inuu waan ku siiyey aado isna u waan qaatay ama waan aqbal wadakara musanifu sheekhu wuxuu sheegay daabialmawhuubi wixii la bixinayey daabidkiis iyo lagu garanayo wixii markaa in la bixiya ay bannaan tahay fii qowli hadalka uu yidhi wa kullu maa wax kasta oo jaaza baycuhu in la iibiyaa ay bannaan tahay jaazat hibatuhu in la hibeeyaana way bannaantahy wamaa laa yajuusu baycuhu wixii in la iibiyaa aanay banaanayn ka majhuulin sida wax aan la garanaynin oo kale laa tajuusu hibatuhu hibadiisuna ma ansaxayso shuruuddii iibka shayga la iibin karayo shuruuddii aan uga baahnayn ayaa shayga la hibeynayna laga doonaya lakiin maalan oo kale waxaa lagu sheegay in laba shay ama laba qalin ama laba kitaab laguu keenayo markaasaa tii hebelo mid baan ku siiyey markaasuu isna yidhi waaya mid baan kaa mid baan kaa iibiyey labada kitaab labada nusqadood kitaabka ii soo socda mid ahaan baan kaa iibiyey ma ansaxayn mid baan ku siiyeyna ma ansaxayso laakiin iska ballanqaad mid baan ku siinayaa ballanqaad unbay iska noqon laakiin wax hiba oo meeshaasi laasi oo maaragtay dhacday ma jirayso ilaa xabbatay xintatin wa naxwihima wixii aynu iibkiisa u diidanayn yaraanta uu yar yahay daraaddeed hibayntiisa isaga diidi mayno laba haloo haruura ama qabadiya in la iibiyo maynu ogolayn waaas iib maaha w inaga ihahno waxan wax qiimala maaha laakiin in la hibeeyo iyada waa la ogolyahay falaa yajuusu baycuhuma labadii xabadoo xintada ahayd iibkoodu ma banaana wa tajuusu hibatuhuma laakiin hibadii way ku banaantahay walaa tumlaku lama yeesho oo walaa talzamu ma waajibto ma laasimto alhibatu hibadu ilaa bilqabdi ilaa iyo la gudoomo gacanta lagu dhigo biidni lwaahibi iyadoo qaadashada aad qaadanaysaana ay tahay mid ku timid weliba qofkii waxaan lahaa idankiisi wuxuu ku yidhi ni alaabtaa waan ku siiyey markaasaad tihi waan kaa guddoomay miyaad yeelatay alaabtii may ilaa lagugu wareejiyo ood wixii qaadato ood gacanta ku dhigto maad yeelan sidoo kale qofkani waan ku siiyey kuli waa yahay tidhi kuma qasbana siintii hibadii inuu fuliyo ilaa aad la wareegto markiibuu kuu gacan geliyo aad ku dhigto gacanta adaa yeeshay ninkanna wixii lahaanshihii wuu ka wareegay caqdigii wuu laazimayo ninkii war waan ka noqday alaabtiis ka soo celi kuguma odhan karayo laakiin waxaa shardiga markaad la wareegaysad alaabtii qaadanayso inuu idan dambe uu ku yidhi alaabtii waa aan kuu hibeeyeen ku siiyey waad qaadan kartaa waa inuu ku yidhaahdo alaabtaa waan ku siiye waa yahay unbaa istiraahday ma qaataa haddaba waa yahayba maad odhanin mar unbaad usoo yar dhuumatood alaabtii intaanu ka noqonin istiri markaasaad wiiiba la wareegto hadhow baad u sheegto ku tii waaniga alaabtii qaaday kol haddaanu kuu idmin qaadashadaasi macno male markuu ku yidhi waan ku siiyad waayahay tihi waa inuu qaado ku yidhaahdo haddana markaa waxa weeye inaad markaa qaadato wixii uu markaa kuu idmo falow maanta hadduu iskaba dhintaba almawhuubu lahu kii la siiyey alaabtu awil waahibu ama kii alaabta bixiyey baa dhintay qabla qabdilhibati intii kii aanu alaabtii la wareegin lam tanfasikh ilhibatu horta hibadii ma fasakhmayso ma fasakhmayso wa qaama waxa joogsanaya waarisuhu kii dhintay dhaxlihiisii ayaa maqaamahu booskiisii soo gelaya fil qabdi xaggii markaa la wareegidda wal iqbaad iyo wareejinta haddii kii hibeeyey uu dhinto de dadkii dhaxalkiisa lahaabay u taallaa inay wixii wareejinayaan iyo in kale ee caqdigii wuu fasakhmay lama odhanayo hadday wareejiyaan waa hibadii hore oo sidii bay markaa u fulaysaa hadday diidaanna way fasakheenoo way buriyeen baa imanaysa haddii kii loo hibeeyey uu dhintona waa saas oo kale dadkii markaa dhexalkiisa lahaa ayuunbaa la wareegidii dee waxa weeye booskiisii istaagayo haddii iyagii lagu wareejiyo hibadii saasay ku fushi wa idaa qabadahaa markii haddaba gacanta uu ku dhigo almawhuubu lahu kii loo hibeeyey lam yakun xaq uma laha lilwaahibi ninkii markaa waahibkaa bixiyey xaq uma leh an yarjica fiiha inuu ku noqdo ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane waalidan qof markaa waalid ah oo kan uu wax siiyey waalid u ah wa in calaa haba fogaado oo haba koreeyo awow iyo ayeye iyo hadduu doono haba noqdee hadduu waalid yahayoo kan uu wax u hibeeyey uu waalid u yahay wuu kaga noqon karaya laakiin qofkii aan waalid ahayn walaalbaa walaalkii wax ama qof kaloo ajnabiyu wax siiye kuma noqon karayo oo rujuuci ku noqoshadii uma banaan mar haddii wiii ku wareeji qofkii uu qaatay oo adigu aad ku wareejisay haddaad isku yar xanaaqdaan inaad tiraahdo warniyo wixii iska soo celi wixii aan wii ku hiibay ina iska soo celi waxba soo celin maaye buu ku leeyahay xaqna ugu malid inuu soo celi wa acmara shaksu wuxuu sheeku markaa baabka fasalka uu ku khatimay qaab ay qolyihii markaa jaahiliyada ama dadkii markaa nabiga islaamka ka horeeyey ay wax isugu hibayn jireenoo waxay odhan jireen waxaa hebelow intaad nooshahay waan ku siiyey marka cumraa baa la odhan jiray wuxuu ihi waidaa acmara markuu intuu nool yahay siiyo shaksun qof shay-an wax waxbuu bixiyey intuu qof nool yahay wuxuu yhi intaad nooshahay hebelow alaabtaa waan ku siiyey ay daaran maalan guri oo kale maalan ayuu inta qofka la siinaya uu nool yahay uu bixiyay ka qowliisa inuu ku yiraahdo amartuka hebel waxaan ku cimri siiyay hadhihi daara gurigani ayaa intaad nooshahay aan ku siiyay aw amaba arqabahu iyaha qaabka ruqbada la yiraahdo uu siiyay oo ruqbaduna waxa weeye ka qowliisa inuu ku yiraahdo arqabtuka hadhihi daara aw ja'altuha laka ruqba ruqba ayaan kaaga dhigay waa maxay ruqbadu ay in mitta qabli hadaad iga hor dhimato caadat ilaya way ii soo noqonaysaa wain midtu haddaan kaa hordhinto qablaka haddaan kaa hor dhintana istaqarad laka way kuu sugnaanaysaayo adigaa sidaa ku yeelanaya marka ruqba iyo cumraa bay kala yihin cumraadii waa intaad nooshahay baan ku siiyey haddaad dhimato way kaa soo wareegaysaa ama anigu aan kaa hordhinto ama adigu iga hordhimo oo wey arqabtukaduna waynu isfiirsanaynaa weeyaano keenii hordhinta bay ka wareegaysaa marka waan ku siiyey oo waad hadda waad qaadanaysaa haddaad se iga hor dhimato waad soo wareejinaysaa haddii aan kaa hor dhintana saasaad markaa ku yeelanaysa iyadana ruqbaabay odhan jireen haddaba qaabka noocaasoo qofkii wax u bixiya fa qabila kii la siiyeyna uu aqbalo wa qabada wixiina uu qabdooduu la wareego kaana daalika shayu shaygaa waxaa iska yeelanaya lilmucmari kaa la yidhi intaad nooshahay adigaale aw lilmurqabi ama kaa la yidhi waynu isfiirsanaynaa ayaa waxaa iska yeelanaya bilafdi ismi mafcuul fiihima mucmar iyo murqab sidaa u akhri buleey kaasa iska yeelanaya wali warafatihi min bacdihi isaga dabadiina cidii dhaxlaysay un baa sii dhaxlayso qaadanaysa wayalqu waxa iska laqwi noqonaya ashartu almadkuuru shardiga uu sheegay uu yidhi intaad nooshahay baan ku siiyey ama keenii hor dhinta ayay ka wareegaysaa shardiga noocaas waxba kama jiraane ninkaa lagu wareejiyey baa taa qaadanaya marka shardigii waa hibadu sideeda waa inay aanay mudaysnayn laakiin hadday qaabkan u timaado tirado inta intaad nooshahay baan ku siiyo cumraadaa ay noqoto qofkaasay sidaa ugu wareegaysaa shardigan aad dhigatayee ah markuu dhinto way soo noqonaysaana waxba kama jiraan wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wallahu aclam